بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله إبدال الميم miimta bedelitaankeeda تubdل الmiimu miimta waa la bedelaa min الnuun الsaakina nuunta saakinadaa laga bedelaa ma akrinay ibdaalulhaay miya ibdaalu laayada bedelideeda ubdilat ilaawaadi waa la bedelay min alhamzati hamzaa laga bedela taquulu lcarabu carabta waxay tidhaahdaa araqtu waharaqtu saasay dhahaan araqtu waan daadiyey hamsada haddi asal ah waa afcala oo laga keenay daadinta araqtu waan daadiyey marka hamsadaas waa hamsatu afcala ayada asal ah hamsadana haddii la rabaa baa loo bedelaaho laakiin ibdaal waajiba ma aha haddaad doontana waxaa leedahay haraqtu biibdaali اhamzati haaan hamsadii haa u roge haraqtu waan daadiyey waharaqtu waan daadiyey marka sidaas la leeyahay waa biduuni ciwadin ciwad kuma jiro laakiin haddana waxaa kuu bannaan in aad tiraahdo ahraqtu inaad tidhahdana waa kuu furan tahay ahraqtu oo markaa see see la yeelaa waxaa leeyahay ha'da ku jirta ahraqtu waxay ciwad ka tahay taxriiku alcayn alladii faata caynta xarakeynteydii oo ku dhaafay bay ha'daasi ciwad ka tahay oo markaa waxay la mid tahay siintii hee asdaaca waa mdulqadciga ahayd bay la mid tahay siintaas waxay ciwad ka tahay taxriiku alcayn soo ma ahayn haadaanun waxay ciwad ka tahay taxriiku alcayn waa isku mid marka labadaas kelmadood marka waa isleeyihiin wa fii anartu thawba maradii ayaan midabeeyey hanartuhu bay dhahdaa carabta hanartu meeshay ka dhihi lahayn bay hanartu bay ka leeyihiin waa amdatu afcaladii waa loo bedelay wa fii araxtu daabata daabadii waa u raaxeeyey waxay ka yidhaahdaan haraxtuhaa waa u raaxeeyey waa amdatu afcaladii wafii iyaaka iyaakana hiyaaka bay yidhaahdaan iyaaka amdadeed haabay uruudeen hiyaaka qaala shaacir wuxuu yidhi fahiyaaka wاlmr aladii in tawasacat mawaariduhu daaqat calayka masaadiruh buu yidhi fahiyaaka waxaan kaaga digaa walamra arrinkaa alladii kaasoo in tawasacat mawaariduhu ay madaakhiluhu meesha laga gelaa markay ballaarato markaa gelee ballaaran oo meel waasicaha leh intawasacat mawaariduhu meelaha laga gelaa haddii ay ballaartaan daaqat calayka hadhowdii ay cidhiidhi kugu noqonaya masaabiruh ay makhaarijuh meesha ka soo bixi lahayd waxaan kaaga digaa buu yidhaahday arrin inaad ku fududaato marka hore aada gelayana ay fudud hadhow markii aad ka baxa is tidhaahdana aad aad ka soo bixi weydo iska jir buu yidhi waxaa laga rabaa marka fahiyaaka baa laga rabaa wayaquuluuna waxay leeyihiin in facalta facaltu yuriiduuna waxay ula jeedaan in facalta facaltu haddaa samayda waa samayna waa intii shardiyada ahayd hamsadeedii bay haa ka dhigeen wa tubdalu aydan sidoo kale waa la bedelaa taasi waxay ahayd ibdaalu lhaa'i min alhamza sidoo kale haada waxaa laga bedelaa min alwaawi waawda fii qowli imri'i lqays imrulqays hadalkiisii waqad raabanii qowluhaa yaa hanaahu wayxaka alxaqta sharan bishari alxaqta sharan bishar buu yidhi waa qaafiya muqayada waqad raabanii alla ilaaha waxaa ishaki geliyey qowluhaa gabadha hadalkeeda yaa hanaahu ay tidhi warkanow midkaanow wayxaka liibaane alxaqta sharan shar baad bisharin shar kale ka daba geeyday hadalka ay saas tidhi waa ka shakiye buu yidhahda shaki buu geliyey gabadhaani waxay la hadlay imruulqays waxay leedahay markii hore intaadan ii imaan baa waxaa laigu tuhmi jiray inaan adiga xiriir kula leeyahay taasi waa shar haddoo aa ii timidna tuhmadii way soo korortay oo tuhmadii tuhmo kale ka daba geeday waa meesha ay leedahay alxaqta sharan bishar howlaaliukaa tumi jiray hadda daa ii timidna tumadiitu ma kala ka daba geeday waxaa laga rabaa marka yaa hanaahu taasaa laga rabaa yaa hanaahu waa kelimad hanaahudan waa kelimad loo isticmaalo nidaha keliya eraya sooma jiraan nidaha keliya laasima ereyadaasa ka mid tahay waxaan munaada ahayn looma isticmaalo waxaana loo isticmaalaa oo ay bedel ka tahay shay munakar ah yaani waxay ka dhigan tahay yaa hanaahudaani waxay ka dhigan tahay yaa rajulu sida la yidhaahdo oo kale ay ka dhigan tahay yaa rajulu soo munaado ma aha nakiro maqsuudaa mise hayru maqsuudaa waay markaas yaa rajulu markaan idhaahdo maqsuudaa soo ma aha mabniin cala dami fii maxalli nasbin soo ma aha tanna waa sidii oo kale yaa hanaahu waa leedaha warkanow war ninkaanow yaa hantaahu hadday gabartaana war midaanay a leedahay kelimadan waxay leeyihiin asalkeedii hore reer basra waxay ahayd bay leeyihiin yaa hanaagun bay ahayd markeedii hore aliftaani waa zaa'id waxaana ka dambeyda laamul kelimihii oo waaw ah kadibna waawdii baa waxaa loo rogay ha markaasay waxay noqotay yaa hanaawu soo ma ahayn yaa hanaahu ay noqotay qolo kaloo waxaa jirta isla reer basro oo waxay leeyihin maya waaw iyo ha maxaa iska quseeya yaa hanaawun markeedii hore hadday ahayd waawdii baa waxaa loo bedelay alif markeedii hore ilan qaacidada waxay ahayd waawiya iyo haddii طarafka ay dhacaan alif zaaidan ay ka horeydo in hamdo loo rogo soo ma ahayn laakiin hamdada waxaa ka horeyda marka hore in loo soo rogo alif alif baa loo rogay kadibna hamzaa loo rogay kadibna hamzadii baa waxaa laga soo bedelay haada ilan hamzadii haada labadooda waa la bedelaa soo maaha hadda soo sooma inaan marin saasay leeyiin qolana qoladaas waxaa muddaa marka inay qiyaaska kaga dhow yihiin qoladan dhahaya waw iyo haa a laysku bedelay kuwaas marka waxay leeyiin maya waawda markeedii hore alif baa loo rogay kadibna labadii alif markay kulmeen midii dambe hamza loo rogay kadibna hamzadiibaa ha loo rogay madhabkaas marka waa madhabka reer basra waaye qolo kaloo waxaa jirtaa ay ka mid yihiin akfash iyo abu zayd oo uu tilmaami doono waxay leeyihin maye laamulkelimihii waa xadfan yahay waa ko waxaa jooga faa oo haada ah iyo caynuulkelimihii oo nuunta ah kadibna sida nudbada kelimada aakhirkeeda loo raaciyo alif iyo ha loo raaciyo ba alif iyo ha loo raaciyo marka labadoodu baa zaa'id oo tusaalahaan markaa rabto inaad tidhaahdo war zaydow fi nudbati markaa rabto inaad tidhaahdo yaa zaydaah soo dhihi maysid nudbaha markii la joogo yaa zaydaah soo lama dhaho sidii oo kale ayay leeyihiin kelimadan marka yaa hanaa ah, in la dhahay aheed oo sukuun ay u dambeydo ilan waa sukuunka waqfiga sukuunulwaqfi waxaa ula jeedaa waa ha hausagti hausagtina hadde ay ahayd maxaa loo xarakeeyey oo yaa hanaahu loo yidhi su-aashaasaa imaatay haddii yaa zaydaha ay la mid tahay ad waxaa raaad inay saakin ahaato tanna way xarakaysantaho yaa hanaahu baa la yidhi waxay leeyihiin tashbiihan bihaai damiir haa damiirkaa lagu shabahay darabtuhu sooma xarakaysna taasaa lagu shabahay waxaa kaloo su-aalaho imaatay haddii haa-u sakti ay tahay meeshaan sakti ma yaallo wasliyaa yaalla yaa hanaahu wayxaka alxaqtan sharan bishar waa la wasliyey waxay leeyihiin waxaa dhici kartaa wasliga iyo waqfiga axkaamta inay kala qaataan waa dhici kartaa qola saas aaminsanaa jirta wahiy xakaa xaqtan sharan bishar wahiya facaalun waa facaalun min hanuuka laga keenay wa asluhaa asalkeeda hanaawun bay ahayd fa ubdilat ilaawa hadii baa min alwaawi laga bedela haadaa huwa saxiix kaasaa saxiix ah laa maa ra'aahu abuu zaydin abuu zayd sida ay la noqotay oo uu arkay sax maaha buu yidhi waa abulxasan alakfash siday aaminsan yihiin sax ma ah. waxay aaminsan yihiin in haadaaniha aw sagti ay tahay ayna tahay midda raacda aakhir almanduub manduubka aakhirkiisa wa tubdal haaw aydan sidoo kale min alyaa yaada laga bedelaa fii di bimacnaa dii dii ba asaluu leeyahay asalkeedii dii bay ahayd kadibna yaadii ha loo rogo dih baa la yidhi wa minhaa waxaa ka mida ah, wa minhaa watubdalu lhaau aydan min alyaa-i laga bedelaa fii hunayhatin wa huwa hunayhadiina taxqiiru hanatin hanatin oo la taskiiriya waayo sidoo kalena hada waxaa laga bedelaa yada da ya-daasoo ku jirta hunayhatin kelimadan asalkeedii mufradkeeda hanawun ma ahay mufradkeeda mudakarka ah hanawun sooma aha muanadkana waxaa leeyahay hanawatun baa leeyahay horta nuunta ma xarakaysneed mase saakin ay ahayd saakina soo ma ahayn hanhun bay ahayd gabadhana waxaa leeyahay hanwatun baa leeyahay hanwatun marka gabar ay tahay haddii aad rabto hanwatun inaad taskiirido yo-dii haaliada ahayd waa inaad keento xaraf ka horeeya waa inaad kor dhigto oo markaas aad tidhaahdo hunaywatun hunaywatun waa inaas aad tidhaahdo kadibna waa inaad waawda iyo ya labadooda isku shido qaacidadii tasriifka ahay sida ay sheegay istamaacat ilwaaw walyaa wa sabaqa bisukuuni qulibat ilwaaw yaa-an wa fi lyaa markaa maxay kuu noqoneen hunayatun soo kuu noqon mayso laba yaa-ood oo midda horena saakine ay tahay oo yaa tasqiirkiia midda dambena ay kasoo gadoontay waawdii oo maxay ahayd lamudugmihii kadibna middii dambe oo mutaxarikada ahayd baa ha loo bedelay markaasa waxaa la yidhi hunayhatun wa minhaa watubdalu lahaa ayda minhaa min alyaayadii baa laga bedelaa iyadaasoo fii hunayhatin ku jirtay taqiiru taskiiru hanatin wa kaanat waxay ahayd markay yihi hunayatan walaslu lawal asalkii horena hunaywatun waa liannaha minha nawaatin maxay laha nawaad baa laga keenay qaala shaaciru wuxuu yihi arabna nizaarin qad jafaanii wamallanii calaa hanawaatin sha'nuhaa mutataabicu buu yidhi araa waxaan u jeedaa ibna nizaarin qad jafaanii inuu ugooy inuu igooye wamallanii uu iga daalay calaa hanawaatin ay lihanawaatin calaadaani waa midii tacliiliyada ahayd wuu igooyey wuuna iga daalay calaa hanawaatin lihanawaatin arrimo foolxun dartood oo aan isaga ku sameeyey hanawaadkaasoo sha'nuhaa sha'nigeed uu yahay mutataabicu mid isdaba jooga ibnu nisaar waa igooyey waana iga daalay sababtoo ah afcaashaydii foosha xumayd oo mutakarirada ahayd oo mutataabicada ahayd buu ka daalay saas darteed buu i gooyuu leeyahay hanawaad baa laga rabaa waa facalaad watubdalu lhaa aydan min alif alif baa laga bedelaa taquulu fii hunaa sooma ahayn hunaa baa leedahay qaala araajid wuxuu yidhi qad waradat min amkina min haahunaa wa min huna buu yidhi qad waradat ay ibilu geelii waa soo aroortay min amkina meelayaal bay ka soo aroortay meelo min haa hunaa meeshaan wa min hunaa iyo meeshaan dhinacaan iyo dhinacaan iyo dhinac walba waa ka timid buu yidhaahday ibishii geelii waxaa laga rabaa marka wa min huna baa laga rabaa asalkeedii hunaa buu ahaa wallahu aclam halkaas ku jiro